رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa riyaad الصاalixiin wa can usayr bni camr wayuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa magaciisa ibnu jaabir wahuwa bidami alhamza waa hamsada ama alifta oo la damiyo la godo wa fatxi siin iyo siintoo la kordhigay almuhmala lana dhibcatiray waa usayr qaale wuxuu yidhi waa nin taabici ahee kaana cumar ibnu ibnukhadaab wuxuu ahaa idaa ataa markay soo marto calayhi korkiisa amdaadun amdaad oo ahlilyamani yeman ehelkooda ka mid ah dada ah oo naasiriinta ah oo kaalmeeya ciidanka kale marka ciidan ciidan kale lagu siyaadinayo xagga jihaadka ayaa amdaad la yidhaahdaa yeman ehelkooda ah hadday soo maraan sa'alahum waa weydiin jiray markii koox yamani ay ka timaado amdaad ahay magaalada soo maraan madiina waa weydiin jiray oo wuxuu odhan jiray afiikum uwaysu ibnu caamir war uways ibnu caamir ma idinku jiraa ciidankiinaan socdaa ee yaman ka yimid ee amdaadka ah uways bin camir nin la yidhaahda ma idinku jiraa maya ma iska soconayaan koox kaloo yaman ka timaada haddana waa weyddiinayaa uways ibnu camr maydinku jira maya way soconayaan xataa ataa calaa uwaysin ilaa uways uu yimid uu soo maray radia allaahu canhu suu u weydiinahayay madad walba iyo ciidan walbuu dhahay uways ma idinku jiraa maalin bay dhaheen haa uways wuu nagu jiraa xataa ataa calaa uwaysin faqaala lahu wuxuu ku yidhi anta uways binu caamir adiga uways bin camir miyaa tahay qaala nacam haa buu yidhi qaala min muraadin qabiilka reer muraad ma ka tahay humma min qaranin kadibna reer qaran qaran markaa ma ka sii tahay waaye oo qabiilka qaran markaa la yidhaahda waa badni oo reer muraad ka mid ah waa qaran ma ka sii tahay buu yidhi jilibka ama qabiilka qaala nacam haa buu yidhi qaala cumar wuxuuna bika barasun cudurka baraska maku hayn jiray oo fa kaana bika makugu sugnaa barasun oo fadara'ta ilaahay kaa caafiyood ka caafimaaday minhu baraskii xaggiisa ilaa mawdica dirhamin dirham in la eg maahane meel hal shirin la saara in la eg ma ahee intii kale soo kaama caafimaadin qaala nacam qaala cumar wuxuu yidhi aad buu u hubsanayaa laka waalidatun hooyo ma leedahay hooyo ma kuu joogtaa qaala nacam haa intaa markuu cumar ogaaday qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah rasuulkii alla maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo odhanahaya ya'tii waxaan imaanayoo soo maraya calaykum korkiina uways ibnu caamir nin la yidhaahdo maca amdaadin ciidana uu la socdo ima min qaranin kasii ah kaana bihi barasun baras ku sugnaa fabara'a bogsadayoo ka caafimaaday minhu baraskii xaggiisa ilaa mawdica dirham dirham meel la saara wax la mid ah maahani lahu leh waalidatun hooyo huwa asaguna bihaa ayada barun baari u ah low aqsama cala allaahi uwayskaa hadduu ilaahay ku dhaartana la abarahu ilaahay uu u baarinimo falaya subxaanahu wa tacaala ilaahay ayaa u baarinimo falaayo hadduu wax ku dhaarto ilaahay wuu u samaynayaa subxaanahu wa tacaala nin noocaas ah ayaa imaanayee fa in istadacta haddaad kari karta cumarow an yastakfira laka inuu dembi dhaaf kuu weydiiya ninkaa fafcal sameey rasuulkii allaan ka maqlaye faastakfir lii ii dembi dhaaf weydii marka ilaahay ii bari inuu ii dembi dhaafo faastakfara lahu dembi dhaaf buu u dalbay faqaala lahu cumar wuxuu yidhi ayna turiidu xaggeed u socotaa cumar markaa asagaa khaliifada hayo asagaa madax ah xaggee baad u socotaa buu yidhi qaala uwas wuxuu yidhi alkuufata kuufan ku sii jeedaa qaala wuxuu yidhi alaa aktubu laka ilaa caamiliha ninka caamilka ahee meesha barasaafka ka ah warqad ma kuugu qoraa si u lacag kuu siiyo alaa aktub miyaanan kuu qorayn oo ma kuu qoraa laka adiga ilaa caamilihaa caamilkeeda qaala uwas wuxuu yidhi akuunu inaan ahaada fii khabaraa'i nnaasi dadka kuwa booran khabaraa dadkaan la fahmay dad waxaa jira ummadda isaga dhex jira qof alla agtiisa ku leh owliyaal ilaahay ah aan la garanaynin ummaddan iskaga dhex jira dadka noocaas ah inaan ahaada ayaa axab loo jecel badan yahay ilaya xaggayga buu yidhi waxba ha ii qorin waxna yaan la isiinin saanaa ii fiicanoo inaan khabara annaas ahaado waa fuqarada iyo sacaaliigta aan la fahmayn ikhtilaadkii ku dhex jirka ummadday markaa isaga dhex jiraan saasaa xaggayga loo jecel yahay falammaa kaana markay ahaatay oo la gaaray min alcaami almuqbil sanadkii xigay xaja rajul nin baa soo xajiyey oo min ashraafihim reer yaman kuwooda sharafta u saaxiibka ka mid ah hantida leh lacagta leh magaca leh ashraafta markaa ka mid ah fa waafaa cumara cumar ayuu soo waafaqayoo cumar bay is arkeen waa uu weydiiyey cumaroo bacdamuu ninkaani yaman ka yimid waa weydiiyey can uwaysin uways xaggiisa warniyow awaysiga waran buu yidhi fa qaala ninkii wuxuu dhahay taraktuhu waxaan uga soo tegay rafa albayti guri dundunsan asoo ku jira rafa albayt raf macnaha guri raf ahoo duur ahoo baali ahoo baaba'ay dumi rabaa ayaan uga imid buu yidhi ila ninkaa nin xoolo qabeen ah sar iyo villa iyo baabuuro iyo waxyaabo badan buu haystaa aways ka waran baa la yidhi markaasuu yidhi oways waxaan uga soo tegay guri dundunsan asagoo ku jira rafa albeyti qaliila almataaci mataacdiisuna ay yar tahay wax hanti ah iyo wax xoolo ah uu haystana ma jirto ama way yar yihiin qaala wuxuu yidhi cumaraa dhahaya markuu ninkii intaa ku hasayso samictu rasuula allah rasuulkii allaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquul asagoo odhanaya ya'tii calaykum waxaa soo maraya dushiina uways bin caamir maca amdaadin asagoo amdaad la socda oo min ahli ilyamani reer yaman ah min muraadin reer muraad ka ah uma min qaramin kaana bihi barasun baras qabay fabara'a minhu ka caafimaaday ilaa mawdica dirham dirham meel la saaro maahan shilin qadarkiisii wareegiisa in la eg maahan lahu waalidatun hooyana leh huwa bihaa barun baarina u ah low aqsama hadduu ku dhaarto uwayskaa cala allaahi alla dushiisana la abarahu ilaahay uu u barini ma falahayo fain istadacta haddaad kari karta baan ka maqlay rasuulka asagoo dhahaya an yastakfira laka inuu dembidhaaf ku weydiiyo cumaro fafcal samay faataa u weyska faqaala wuxuu ku yidhi istakfir lii ii dembi dhaaf weydii waa ninkii hadda xadiidka loo sheegay intuu baxay buu uweys aaday isla markuu safarkii ka noqday xajkii uu u dhammaaday gurigiisa kama dhicina gurigii aways buu ka dhacay kolkaasuu dhahay uweysow ilaahay ii dembi dhaaf weydii qaala uways wuxuu yidhi anta adigaaba axdau ku cusub cahdan ballan bisafari saalixi safar wanaagsan war adigaaba hadda safar fiican ka yimid oo xaj ka yimid oo dadka inaad u dembi dhaaf weydiisid ku fiicane see ani ii weydiinaysaa macnaha saasuu ula jeedaa istaqfir lii qaala anta axdau cahdan bisafari saalixin ee faistaqfir lii ada ii dembi dhaaf weydii adaa safar wanaagsan oo fiican ka yimide adi dembi dhaaf ii weydii wa fii riwaayatin rin kale oo limuslim aydan waxay ahayd can usayr ibni jaabir usayr ibni jaabir anna ahla alkuufati kuufa ehelkeeda ayaa wafaadu waxay wafdi ahaan ugu yimideen calaa cumar radia allaahu canhu wa fiihi waxaana ku dhex sugnaa rajulun nin oo minman kaana yaskharu biuwaysin uways ku jeesjeesa uways markuu u wareegay kuufa wafdi ka socda kuufa yaa cumar ugu yimid madiine wafdiga waxaa ku jira nin uways ku jeesjeesi jiray fa qaala cumar baa wuxuu yidhi hal haa haahunaa axadun min alqaraniyayn meeshaan ma joogaa qof reer qaran ka mid ah qabiilka qaran la yidhaahdo fa jaa'a daalika arajul ninkaa asaga ah ayaa yimid fa jaa'a waxaa yimid daalika arajulu ninkaa faqaala cumar wuxuu yidhi ina rasuula allah rasuulkii ilaahay baa qad qaala wuxuu yidhi ina rajulan nin ya'tiikum idinkaga imaan doona min alyamani yuqaalu lahu la yidhaahdo uways laa yadacu bilyamani yemanna aan uga soo tegaynin ghayra ummin lahu hooyo maahane hal hooyo hooyadii ahoo dhashay ma aheen cid kale uu yeman uga soo tegayaa ma jiro qad kaana bihi bayaadun cudurka caddaankuu markaa qabay waa baraskee fadaca allah tacaala ilaahay tuugay oo faadhabahu ilaahayna uu ka tegsiiyey cudurkii ilaa mawdica addiinaari aw iddirhami diinaar ama dirham mowdiciisa iyo meel la saara in la eg maahane faman laqiyahu qofkii uu la kulma oo minkum adinka idinka mid ah falyastakfir lakum ha idiin dembidhaaf weydiiyo riwaayadii waxaan soo marnay cumar in si toos dembidhaaf ii weydii riwaayadahan waxay tilmaamayaan camuum faman laqiyahu minkum falyastakfir lakum wa fii riwaayatin werin kale oo lahu u sugnayd asagu wuxuu ahaa can cumar radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi innii anigu samictu rasuula allah rasuulkii allaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu asagoo odhanaya ina khayra ataabiciyiin taabiciyiinta waxa u khayr badan rajulun nin yuqaalu lahu uwaysun uways lagu magacaabo walahu waalidatun hooyo leh wa kaana bihi bayaadun cudurka baraskana qabay ee famuruuhu amra falyastakfir lakum ha idiin dembi dhaaf weydiiye taabiciyiinta dadka ugu khayrka badan buu uwaysulqarni ku jiraa waxaa noo fasirayaa xarfaha ad adag qowluhu uu yidhi khabaaraa'u nnaas bifatxi alghayni almucjama hayn la dibceeyo la kordhigaa la akhriyaa wa iskaani ilbaa ba la reebo wabilmed iyo in la taago mud wahwa fuqaraa'uhum wa kuwa fuqarada ah wasacaaliikuhum waa kuwa gacanta maran waman laa yucrafu caynuhu waa qof aan la fahmayn cayntiisii sidiisaba ikhlaatihim ikhlaaqkii dhexgalka dartii waalamdaad waa jamcu madadi wahum alacwaan waa kaalmeeyayaasha nebigaan fasax ka qaatay buu yidhi fi lcumrati cumro inaan aado faadina lii wuu ii idmay wa qaala wuxuu ii yidhi laa tansaanaa ha naga soo hilmaamin yaa ukhaya walaalkeeyow min ducaa'ika baryahaaga markaad cumraysanaysa noo soo ducee fa qaala cumar wuxuu yidhi kelimatun waa kelimad maa yarunii aysan i farxad gelinaynin anna lii biha adunyaa inay adduunka ii beddesho adduunka iyo waxa saaran oo dhan oo lay siiyo kelimadaa nebigaan ka jeclahay taasaa yagoo yidhi kelimad waaye aysan ifarxad gelinaynin adduun iyo waxa dul saaran in laygu beddelo wa fii riwaaya qaala wuxuu yidhi ashriknaa nala wadaaji markaad cumraysanaysa yaa ukhaya walaalkeeyow fii ducaa'ika baryahaaga noo soo ducey waaye macnaha mar allaala markaad cumrada aadaysa xadiidun saxiix rawaahu abu daawuud wa tirmidi wa qaala xadiidun saxiix buu yidhi wa can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yasuur mid booqda qubaa'a masaajidka quba ayuu booqan jiray rasuulka sala allahu calayh wasalam waa masaajid magaalada madiina ku yaal waa masjid macruuf ah sidaa darteed baa waaye u jirtaa waa masaajid macruuf ahoo masjidu quba ayaa markaa lagu magacaabaa rasuulku wuu booqan jiray raakiban asagoo gaadiid saaran iyo wamaashiin asagoo lugaynaayaba fa yusallii fiihi rakacatayn laba ragcadood buuna ku tukan jiray muttafaqun calayhi laba rakacadood ayuu rasuulku ku tukanayay wa fii riwaaya kaana alnebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam ya'tii mid yimaada oo taga masjidu qubaa kulla sabtin sabti walba raakiban asagoo geedid saaran wamaashiyan asagoo lugaynahaya wa kaana ibnu cumarna yafcaluhu wuu samayn jiray sabti maxaa laga wadaa marka kulla sabtin ayuu aadi jiray inaan sabti loola jeedini usbuuc markaa loola jeeda waa suuragal sidaa darteed marna waa lugaynaya oo lug buu ku tegi ayuu aadi jiray rasuulka qubaa saa darteed ibnu cumar oo dugudayashada nebiga dadka ugu horhoreeya ka mid ahna saasuu markaa ahaa baabu fadli alxubbi fiillaahi jacayl ilaahay dartii laysku jeclaada fadliga uu leeyahay baabkeedii waaye iyo walxafi guubaabo laysku guubaabiyo calayhi taa korkeedoo ilaahay dartii in laysku jeclaado qarab iyo dan kale aan laysku jeclaanin iyo wa iclaami rajul ninka inuu u sheego man yuxibuhu qofka uu jecel yahay annahu yuxibu inuu jecel yahay qofkaad jeceshahayna inaad u tagtoo dhahda walaalow ilaahay dartii baan kuu jecelahay iyo wamaadaa yaquulu lahu wuxuu u odhan lahaa asagana idaa aclamahu marka la ogaysiiyo haddii lagu yidhaahdo ilaahay dartii baan kuu jeclahay maxaad leedahay adigana waana loo sheegi doonaa qaala allahu tacaala nebi muxamed waa rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam waaladiina kuwii macahu ilaahay nebiga micigiisaa waa saxaabadiisiiye ashidaau waa kuwa ku dardaran cala alkufaari gaalada korkooda ruxamaa'u baynahum waa kuwa isku naxariista dhexdooda waa kuwa isku raxmasho badan dhexdooda wa qaala tacaala waladiina kubii tabawa'u daara daartii degay waa madiina waaliimaana iimaankiina qaatay min qablihim muhaajiriinta hortooda lagama wada way ka iimaan horeeyeen oo muhaajiriinta iimaan horaysay laakiin min qablihim waxaa loola jeedaa waa intaysan muhaajiriinta madiina u soo hijroonin yay iimaankii qaateen ayagan yuxibbuuna waxay jecel yihiin man haajara ilayhim cidda u soo hijroota xaggooda wa can anas radialahu canhu can اlnabiyi sala اllahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga halaaثun saddex man kunna qofkii laga helo saddex waxyaabood qofkay ku sugnaadaan fiihi gudihiisa wajada wuxuu helay wuxuu ku helay bihinna kuwa xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisa iimaanka xalaawadiisa ayuu ku helay an yakuuna allah inuu ilaahay ahaada waa midda koowaad iyo warasuulahu iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa axabbu ilayhi axabba ilayhi xaggiisa mid looga jecel yahay mimaa siwaahumaa wixii ka soo haray koow wax walba oo aad jeclaanayso waa inaah ilaah iyo rasuulkiisay u horeeyaan wa an yuxiba almar'a shaqsigana inuu jeclaado wuxuu jeclaanayo laa yuxibuhu asaguusan u jeclaanaynin ilaa lilaahi ilaahay mooyaane subxaana wa tacaala midda saddexaadna wa an yakraha inuu qofku karaahsado ee uu noco an yacuuda fi lkufri inuu gaalnimo ku laabto bacda an anqadahu allaahu minhu markuu ilaahay ka badbaadiyey kadib kamaa yakarahu suu u nacahayo oo kale an yuqdafa fi nnaari in dab lagu tuuro muttafaqun calayhi ma rabtaa foorno shidan inta inta lagu qabto lagugu tuuro may dheh saasoo kale waxaad u nacdaa inaad gaalnimo ku laabato sidaa darteed baa waxaa la leeyahay saddexdaa qofkii laga helo dhadhanka iyo xalaawada <coughs> iyo macaanka iimaanku helay wa can abi hurayra can ilnabiy sala alla alay wasalama qaal sabcatun toddoba qofood yudilhum allaahu ilaahay wuxuu u harinayaa fii dillihi harkiisa saddex qof toddoba qofood ilaahay harkiisa yowma maalin laa dilla hoos uusan jirin iyo har ilaa dilluh ilaahay hooskiisa ma toddoba qofood tirso maalinta raxmaanka allaha raxmaanka maalintay dadku dhididayaan hooskana loo baahan yahay uu haraynaayo ka koowaad imaamun waa madaxweyne iyo hogaamiye caadilun caadil ah xaqa iyo garsoorka wax ku maamulo <clears throat> eexii qabiiliisti kanaa ku xiga iyo kan ima xiga aan markaa garanaynin ka labaad washaaba waa dhallinyaro nasha'a barbaaray fii cibaadati illaahi casa wajal ilaahay cibaadadiisa ayuu ku barbaaray waa canug yaroo dhallinyaro ah waa gabarh dhallinyar waxay ku barbaartay muusig iyo fisqi iyo heese ma ahee diin allah iyo axaadiisdaba inay barato saddex warajulun waa nin qalbuhu qalbigiisu mucallaqun uu ku xiran yahay bilmasaajidi masaajidada dadaa masjidka un laga he ma aragteen qof haddii layihahdo war hebel arag ma aragteen hebel masjidka ka fiiri masaajidkuu ku jiri jiray waa sharaf gooni ah qofaa leeyahay hebel maad aragteen meesha wuxuu fadhiisan jiray meesha lagu qayido gabadha shaaha gada meesha lagu qayilo meeshaa ka fiiri dadna saasay noqotahay xaaladooda ninkan qalbigiisa masaajidkuu ku mucallaqan yahay masaajidka ayuu qalbigiisu ku xiran yahay sidaa darteed shaqo xalaal ah ee uu aadaayo iyo gurigiisa uu soo aadaya ma ahee inta kale qalbigiisa masaajidka ku xiran maxaa kaloo loola jeedaa waxaa dhici karta subax markuu ku tukado duurka qalbigiisa masaajidkuu ku xiran yahay markuu ka soo baxo casirka qalbigiisuu ku xiraa masaajidka waa guriga ilaah subxaana wa tacaala saa darteed waa ka saddexaad ka afaraad wa rajulaani waa laba nin taxaabaa isjeclaatay fillaahi alla dartii waa laba qofood <coughs> laba qofood kastoo ilaahi ilaahay jaceylkiisa dushii wa tafaraqaa calayhi kuna kala tegey hadday kala dhinteenna alla dartii bay ku kala tageen hadday kala safreen alla dartii bay ku kala safreen waa laba qofoodoo alla dartii isu jeclaatay kuna kulantay kuna kala tagtay ka afaraad wa warajulu waa nin dactu ay u yeeratay imra'atu naag daatu xusnin qurux eh, wanaag u saaxiib ah iyo wa jamaalin qurux daata nansabin riwaayadaha qaarkood nasab u saaxiib ah dhalasho iyo dad fiican jamaal iyo quruxna u saaxiib ah ee faqaala yidhi innii anigu akhaafu allah ilaahayaa ka cabsanaa subxaana wa tacaala intay aqal la gashay bay dalabtay waa waxyaabo caadada ka baxsan waxyaabaha ninkan loogu sharfay in carshiga raxmaanka loo hariya waxay tahay kow asaga ma dalbina waa la dalbay intaad tuugtuugto adi lagu soo baryo ta labaad xusni bay u saaxiibtaha wanaag iyo nasab ta saddexaad jamaal iyo dhalaal bay leedahay haddaysan qurux lahayn haddaysan nasab fiican lahayn haddii qofku ay u wacatu u tegi karaa macnaha ma aha laakiin tan waxyaabo kaloo soo jiidi kara ninka yaa ku jirta macnaha ta kale fa qaala wuxuu yidhi innii akhaafu allah ninka kale wa rajulun waa nin tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqo fa akhfaa ama fa akhfaahaa qariyey xataa laa taclama shimaaluhu ilaa bidixdiisa ay ogaan weysay garan weyso maa taclamu shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu waxay midigtiisa bixinayso qaritaan heer uu ka gaaray inuu sadaqada qariyo wuxuu ka gaaray si aan loo ogaanin gacantan midigta ah waxay bixinayso dheggan ma oga kulleyba asagay ku wada taala wuu ogaan karaa laakiin waxaa suuragal ah baa la yidhi in loola jeedo calaa sabiili tafriid haddii la qadaro in dhinaciisa bidixdaa qof la fadhiisiyo ma ogaan karo qofkan wuxuu bixinaayo suu ugu xeel dheeraanaayo sadaqada qaritaankeeda t v baan jeclna maanta xabad timir markaan qof siinayno iyo boqol door markaan u soo dirno qof xanuunsan in nala ka duubo in meel kasta nala ka sheego saa darteed bay sadaqadu waxay ku qiimo iyo wanaag badan tahay ikhfaayii qarinta haddii la muujiyo dhib kuma sugna buu dhahay ilaahay in tubdu sadaqaat fa nicimaahi wa in tukhfuuhaa wa tu'tuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum taasaase ka sii fiican inaad qarisaan oo danyarta siisaan buu yidhi ilaahay maa tunfiqu yamiinu ninka ugu dambeeyee nasiibka u yeeshay allaha raxmaanka inuu u hariyo wa rajulu nin waaye dakara allah ilaahay xusuustay qof u jeeda malah fafaadad markaasaa waxaa soo qubtay aynaahu indhihiisii biyahooda waa ooye suu u fadhiyo ilaahay cadaabkiisii soo xasuustay suu u fadhiyey ilaahay cadamadiisii weynaantiisii wuu soo xasuustay suu u fadhiyey ilaahay buu soo xasuustay markaasuu ooyey fafaadad caynaahu muttafaqun calayhi haddii dad dhexdeed uu ku dhex jirow alla ku soo xasuustuu ooyo laftigeeda waa uu leeyahay laakiin khaaliyan maxaa loo sheegay marka uu khaali yahay sumcaha istustuska iyo riyaha ayuu markaa ka fog yahay waayo waa keligiisa qof istustusaya ma laha xataa hadduu dad ku dhex jiro ilaahay dartiina ay ka tahay ha lagu arko ha lagu ammaanana aysan ka ahayn xalqa maa asxata inuu helo waa suuragal muttafaqun calayhi wa canhu qaala qaala rasuulu اllah in allaha tacaala ilaaha sareeya yaquul wuu oranayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ayna waxaan u harinayaa kuwaa fii dillii hooskayga yowma maalin laa dilla hoos uusan jirin ilaa dillii hooskayga maahane rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa canhu qaala qaala rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu yidhi waaladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtee laa tadkhulu ljannata jannada ilaahay geli maysaan xataa tu'minuu ilaa aad rumaysaan walaa tu'minuu mana rumaynaysaan xataa taxaabuu ilaa aad isjeclaataan necab baa qalbigeena ku abuuran ku kasta ku kaluu necab yahay tug kasta tu kale necab tahay ilaa aad isjeclaataan buu dhahay nebiga sala allah calay wasalam waaladii macbuudkii baan ku dhaaday biyadihi gacantiisa ay ku jirtee laa tadkhulu aljannata jannada ilaahay geli maysaan xataa tu'minuu ilaa aada rumaysaan walaa tu'minuu mana rumaynaysaanba ba xataa taxaabuu ilaa isjeclaataane awalaa adullukum miyaanan idin tusaynin ma idin tusiyaa calaa shay-in shay dushii idaa facaltumuuhu haddii aad samaysaan taxaababtum aad isjeclaanaysaan hal arrin ma idin sheegaa arrintaasoo haddii aad samaysaan aad isjeclaanaysaan saxaabadii habay dhaheen afshu salaama baynakum dhexdiina salaanta ku faafiya dhexdiina salaanta ku baahiyo isiisa salaama buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam isi salaama oo isbooqbooqda afxu salaama salaanta ku baahiya oo ku faafiya baynakum dhexkaa wariyey assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu oo run ah isdhaha macnaha assalaamu calaykum oo aan been ahayn oo been ah dheh ama qalbiga aan jirin yaynan dhicin assalaamu calaykum macnaheedu waxay tahay walaalo waad iga badbaaday nabadgelyaa korkaaga ahaato waad iga nabad gashay ku xaman maayo ku cayn maayo ku dili maayo xoolahaaga qaadan maayo ku gadaal mari maayo assalaamu calaykum wuu leeyahay carabkana saasuu u bixinaa mar allaala markuu naga tagana kow anaga xantii dhibka ku bilaabayna ma aha assalaamu calaykum xaqiiqa ah assalaamu calaykum taa nebigu tilmaamaayo een isku jeclaanaynay khayrka iyo wanaaggii jannada aan ku helayno waa salaan dhab ahoo qalbi ka soo go'day taasaa markaa loola jeedaa rawaahu muslim wa canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaal wuxuu yidhi can ilnabiyi dheh ana rajul nin baa zaara wuxuu booqday akhan walaal lahu asaga uu lahaa waa walaal islaami fii qaryatin tuulo ukhraa kala degan tuuladii iyo qaryadii uu degganaa midaan ahayn ayuu deggan yahay meeshii buu ku booqday fa arsada allah ilaahay baa u diyaariyey lahu asaga calaa madarajatihi waddadii uu marahayay malakan malag baa loogu diyaariyey wadakara alxadiid xadiidkii buu xusay ilaa qowlihi laga gaaro ina allaha ilaahay qad axabbaka wuu ku jeclaaday kamaa axbabtahu saad u jeclaatay fiihi asaga rawaahu muslim waqad sabaqa bilbaabi qablah baabkii ka ka horreey ayuuna noogu soo hormaray xadiidka horaan u soo marnay wa can ilbara bin casibin radia allahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayh wasalam annahu qaala fi lansaar ansaar wuxuu ka yidhi rasuulka markuu ansaar ka hadlaayay laa yuxibuhu ma jeclaada ansaar ilaa muminun mu'min maahane mu'min maahane qof kale oo ansaar jeclaadaa ma jiro walaa yubqiduhum ma naco oo uma caroodo ilaa munaafiqun munaafiq maahane faman axabbahum qofkii ansaar jeclaada axabbahu allah ilaahay baa jeclaanaya waman abqadahum qofkii u caroodoo nacana abqadahu allah ilaahay baa naca subxaana wa tacaala u carooda muttafaqun calayhi waa raggii diinka u nusreeyey ansaar wax sahlan ma aha walaalayaal ansaar niman cajiib badan bay ahaayeen aad bay u soo dhoweeyeen muslimiinta ayagoo fara maran xoolahooday u horeen guryahooday uga baxeen xasaskooday u fureen waxyaabo fara badan bay sameeyeen taa darteed waxay keentay in abaalgud looga dhigo qofkii jeclaadaa inuu ilaahay jeclaanayo qofkii nacana inuu ilaahay nacayo subxaana wa tacaala sidaa darteed aad ha loo dadaalo qof kasta oo diin u nusraynaya oo diin u taagan oo laabo muttafaqun calayhi meesha ha inoo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam